bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أشhrف الأnbiyaء والmursaliin nabiyina mxamedi wعlى alih وصaxbihi aجmaciin ama bacd waxaynu ku soo dhex jiray axaadiitii ku saabsanayd kitaabu اljumca iyo fadligeeda iyo axkaamteedaan yaan ku soo jiray qaabka ilaahi subxaanaه wa tacaala muslimiinta ugu aadeeyey jumcada una garamariyey ahlu kitaabkii naga horeeyey axaadiitayd baa u dambaysay baabu fadli tahjiiri yowma aljumuca wuxuu baab yahay fadliga iyo khayrka ku jira in loo jarmado loo kallaho salaada jumcada atahjiir huna waa atabkiirka lihdaan ama jarmaade ama xilli hore oo subaxdii aroortiiba in la dhaqaaqo waxadaanii abu aahir waxarmalatu wacamr ibnu sawaad alcaamiri qaala abu aahir wuxuu yidhi xadaanaa wa qaala alaakharaani labada wadaad kale waxay yidhaahdeen oo xarmale iyo camri ah yunus ibn isd ayli can shaab الzuhri ahbarani abu cabdاllahi اlأgar أnnahu samica aba hurayrata inuu maqlay yaquul asagoo le qaala rasul la sl slam ida kana ywm اljumuca maalinka jumcada hadduu ahaado oo galo yani waa markii la helo ay timaado oo wujida bay ka dhigan tahay kaana calى kuli baabin albaab walba waxaa istaagaya oo ahaanaya oo min abwaabi اlmasjidi masjidka albaabadiisa ka mida malaa'ikatun malaa'ig ilaahay yaktubuuna qoraya alwala falwala ninba ninkuu ka horeeya qoraya faidaa jalasa alimaamu imaamku hadduu fadhiisto mimbarka uu ku fadhiisto tawow asuxufa waraaqihay ku qorahayeenee nin walba ninku ka horreeya ay ku qorayeen bay isku laabayaanoo duubayaan malaa'igtu wajaa'u waana imanayaan yastamicuuna adikra khudbada iyagoo dhegaysanay wa lmuhajiri ay almubakiri ninka ka lahay miaalkiisu ninka kalhay kusoo kallahay almuhajir huna waa almubakir riwaayad badan baa caddeeya almutacajilu ila اljumucati kaladii yuhdii badana baa ku yimid fi riwaayati ibn abi shayba wاddarimi wbn khusayma iyo hayrkoodba almuhajirka waa laysku hayaa jumhuur ahlicilm waxay qabaan waa ninka jarmadee kallahood muhajirku iyo tahjiirku waa atabkiir in la kallaho xilli hore la baxo maalig iyo jamaacana waxay ku awaleen in bacda azawaal la tago bacda azawaal lanna haajiradu iyo hajiirku waxaa la yidhahdaa bay leeyihiin duhur markuu galo qoraxdu suujo wixii ka dambeeya waana ta'wiil baciid cinda ahlilcilmi uu meesha maalig iyo jamaca ay mareen axaadiisu ayagaa isfasiraya wamalu muhajiri ay almubakiri almutacajil nin bixiyo kaloo ilaahay ugu dhowaaday albadanata neefgeela gowracay sidii xajka ama manaasigta xajkaoo kale uma kladii ka labaadee ku xiga uma kladii buu la tooya yuhdii bixiyey baqarata neef lo'a uma kladii yuhdi اlkabsha wan nin gowracay buu la mid yahay yimid uma kladii yuhdi dajaajata neef digaaga ama shimbirta ninkii gowracay buu la mid afraad yimid uma kladii yuhdi اlbaydata ninka u dambeeya saacadda shanaadna uku nin baxshay buu yahay riwaayada cabdirasaaq xadiidka waxaa ku yimid intaa markay timaado uma gufira lahu ida istamaca waansata maa bayna aljumcatayni wa ziyaadata alaaa ayaam haddaad intaa la timaado ood kallahdo oo saacadii koobaad ama labaad ama saddexaad ama afraad ama shanaad aad jumcadaas soo aaddo oo tukato khudbada si fiican u dhegaysato oo dag raariciso oodan cantarabaqash hadal la imanin ilaahay baa kuu dembi dhaafaya laga bilaaba jumcada ilaa jumcada kale iyo saddex beri oo dheeraadoo dembigaa la dhaafana lagugu daray toban maalmood baa ilahay dembiga kugu dhaafaya xadaana yaxya bnu yaxya wacamr annaaqidu can sufyaan bni cuyaynata can الzuhriyi can saciid musayib can abi hurayra radi allahu tacala can bimilihi ay bimili xadiidi ibni shaab الzuhri can abi cabdillahi اlأgar can abi hurayra laba ariiqoo kala duwan weeye waa laysku maandhaafo walidalika abulxasan cali bni cabdillahi اlmadini wadaara qudni waxay yidhahen laba ariiqba waa saxiix طريق الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة طريق الزهري عن سعيد عن أبي هريرة سعيد المصيب لقده عن أبي هريرة عن نبي بمثله علك من مدينة بقول كنت صدح كفيرين كرتين لبا طريق بقول كلاهما صحيحان دار قدنا مجلد عفوا رقم كن أفر بقول طبعا يلح واسنون كغاها اللي قاب كان مرك حديث إن لو وريو سفيان عن الزهري عن سعيد ibnu cuyayna la tafaruday laakiin waa iqatun jabal mutqin dan waa ziyaada maxfuud walidaalika ayay labada a'immadu yidhaahdeen kila ariiqayn waa saxiixaan min baab alfaa'ida saacadda koobaad ruuxa yimid iyo saacadda labaad iyo saacadda saddexaad iyo afraad iyo shanaad saacadahaas saacadda bilowgeeda iyo aakhirkeedu waa isku ajir saacadda bilowgeeda iyo aakhirkeeda waa isku ajir asaaca aluulaa dadka yimid ilaa hadda halka saac marna wuu bilowdaa marna wuu dhammaada soo maaha kontan iyo shan ninka yimid iyo ninkii kowda saacadda yimid waa isku ajir riwaaya caddaysa awalu saacati wa aakhiruhaa sawa saacadda awalkeeda ruuxa yimaadda iyo gebagabadeeda dabayaaqada ruuxa yimaadda waa isku ajir dadka isku loodkaahee hal sac soo wada galay saacadii muqadarka horamaynu ka soo hadalle waa isku ajir awalka ka ka yimid iyo ka dhexda ka yimid iyo ka aakhirka ka yimid waa isku ajir waxay uun ka iyo dhammaadba ka yimid وxadثna qتيبة بن سعيid qال xadثna يعقوب yعن بن cبدالرحمن بن محمد القاrي عن سhayب بن أبي صالح عن أbي أbي أbو صالح سمان ذكوان عن أbي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رsuل اه صلى اه عليه وسلم قال على كuلi bاabi albaab walba waxaa taaganoo min abwaabi اlmasjidi masjidka maalinka jumcada lagu tukanya kamida albaabihiisa ka mida malakun malag baa taagan yaktubu qoraya alأwla faاlأwla min الnaas dadka jumcada imanaya nimadnin ku horreeya diiwaan gelinayaan maala nabigu wuxuu ku miitaal ninka u horreeya aljazuura ay kalmuqarib aw almuhdi aljazuur aljazuur waa badanee lamata neefka geela ah ayaa jazuurka la yidhaahdaa uma nazlahum nabigu hoos u dejiyey oo nin neef loa baxshay nin neef adhia baxshay nin digaag bixiyey nin ukun dhiibay xataa saqara ilaa uu yeereeyey xoolihii iyo darajadii ilaa mil اlbaydati cafwa ilaa maal albaydati ukun wax lamida uu nabigu gaadhsiiyey faida jalasa alimaamu imaamku hadduu mimbarka ku fadhiisto oo muadinkuna uu aadaamo duuyat asuxuuf waraaqii lagu qoraya dadka ayaa laisku laabaya la duubaya waxadaruu dikra malaa'igtuna waxay ka qaybgelaysaa dikriga iyo wacdiga waxaa ku jira marka fiihi اljamcu bayn alcibaadati اlbadaniyati wacibaada اlmaaliya jumcadu xajkay shabbahdaa manaasik اlxaji bay shabbahdaa saa darteed ninka jumcada soo tukada xilli horena yimid intuusa imaamku mimbarka fuulin khudbana aysan bilaabanin la aadaabin yimid wuxuu la mid yahay nin isku daray cibaada maaliya oo waa kalmuhdi badanatan baqaratan kabshan dajaajatan bayda inaga soo maray ilaa xajka waxaa laisku daraa cibaada maaliya cibaada maaloo la dhiibayo oo xoolo ah ama la gowracayo iyo cibaada badani oo lala iman hayo salaadii iyo xajkii iyo tawaafkii iyo cumradii iyo sacyiga howlaad garanaysa wakadalika aljumuca ruuxa soo kallaya xilli hore wuxuu isku darayaa cibaada maaliya oo imaashaha uu soo kallay xilli hore wuxuu la mid yahay neef gowracay oo xoolo baxshay ilaahay dartii qurbaan u bixiyey cibaada badani waa la imanaya salaaddii buu tukanaya khudbadii buu dhegaysanaya wlidalika ayuu odhanaysa saciid musayib ragga xadiitan wariyaa taabicigii adgana sayid taabiciin shuhuud اljumucati axabu ilaya min xajati naafila jumca inaan ka qaybgalon soo tukado ayaan ka jeclahay inaan xaj sunnaa la imaado xajkii inaad idinku ku noqnoqonaysaan sunnadan waajibkan ila waajibka hal mar buu kaa dhacay xajkan lagu ceshanaya anigu waxaa igala fadli badan buui jumca si fiican loola yimaado xilli hore loo soo kallaho saasuu odhan jiray maxaa yeelay ajirkiibaa waxay shabbahdaa way xajkii bay shabbahdaa riwaayo kharija sax ku yimid meeshaa dambe faida jalasa alimaamu tuuyat الsuxufu waxadaruu adikra malaa'igtuna waxay ka soo qaybgeli dikrigii iyo wacdigii oo khudbada loo jeedo waxaa ku yimid waman jaءa bacda dalika fainamaa yajaw lixaqi salaa imaamku markuu khudbada u fadhiisto mu'adinkuna aadaamo ninkii masjidka soo galo wixii ka dambeeya wuxuu u yimid uun keliya xaqii salaada jumcada ee dadka la qoray kuma jira waa isag ba'yata midna ma aha liiska asaga horana kagama xaqi salaadun buu yii wman jaءa bacda dalika fainama yajiu bixaqi sala riwaayadaa marka aad bay kugu caddaynaysa malaa'igta hadday faylkii laabta maa dadka kale maxaa lagu samaynaya dadka kale salaadda waajibkumaa ka asaxday wy wax jiroo loo qoray iyo fayl ay galeen ma jiro malafkii la xariye la qaaday kuma jiraan marka hawl halisa wey waa in aad lagu soo degdego jumcada baabu fadli man istamaca wansata fi اlkhudba wuxuu baab yahay ninkii dhegaysta khudbada waansata dhag raariciya fi khubati jumcee khudbada dhegaysta istimaacu waa inaad alsqaa'u waa dhag raaricin ama alinsaad waa asukuud waa asukuud inaadan dhaqdhaqaaqin taxarug yeelannin shayga adoo dhegaysanaya ayaad dhaqdhaqaaqi kartaa ama hadal kugu imanaya alistimaacu waa alsqaa'u ila alkalaami ama alinsaatu waa asukuud wa cadamu alxaraka xadaana umayة bn bistaam xadaana yaziid yacni bn zurayc albasri xadaana rawx bn qaasim can suhayl bn abi saalixin can abi abi abu saalix can abi hurayr radi allahu tacala canhu can nebi sal slam qaal man ikhtasala ruuxii maydha uma ata aljumucata jumcada yimaada fasallaa tukada maa qudira lahu wixii loo qadaroo sunnooyin ah sunna mulaqa ah ayay leedahay salaada jumcada waa maxay mar haddaad masjidka timid waad iska tukan kartaa salaad aan xad lahayn oon ragcado gooni a lahayn oon sunna raatibaa ahayn ayaad iska tukan kartaa ilaa imaamku khudbaduu istaagayo haddaad fadhiisato iska qur'aan akhrisatan hadda waa khayr uma fasallaa tukada maa qudira lahu wixii loo qadaro ilaahay waafajiyo khayr ah oo salaado ah uma intaa kadib ansata aamuso dhag raariciyoon dhaqdhaqaaqin xataa yafruqa ilaa imaamku uu dhammeeyo oo uu ka farxasho min khudbatii waanadiisii uma yusallii macu haddana la tukada imaamkii ufira lahu waa loo dembi dhaafay ninka asaga maa baynahu xilliga laga bilaabo jumcada ah wa bayna aljumcati اlukhra ilaa jumcada kale laga gaadho usbuuc dhan baa ilahay dembigaada dhaafayo waxaan lagu xambaarayaa dunuubta sakhaa'irta maxaa yaele kabaa'irtu waxay u baahan tahay cala min aqwaali ahli اlcilmi wa qowl jumhuur ah toobay u baahan tahay ayaam wafadla huna wasiyadatay ka dhigan tahay iyo wafadla aa ayaam iyo saddex maalmoodoo dheeraad ah toddoba maalmood oo min jumca ilaa jumcaah iyo saddex biroo dheeradaas tobanka maalmood ayaa lagu dhaafaya jumcadii aad soo kal lahday ee xilli fiican aad timid eed khudbada dhagaysatay ee dhag raaricisad imaamka la tukatay ajirkaasay leedahay idan uma ansata xataa yafruqa min khudbatihi yaa marka kutusahaya fadlu istimaaci wاlinsaati lkhudbaة اlkhaiib وxadثna yaحya بن yaحya وabu bakr بn abi shaybata وabu quraybin qaala yaحya wuxuu hi ahbarana yaxya wuxuu hi isagu ahbarana وqaala aakharin labadii walaade ku ladhnaa iyagu waxay yidhaahdeen abu bakr بn abi shaybata iyo iyo abu kurayb waxay dhaheen xadaثna abu mucaawiyaةa darir mxamed بn khaazimin can acmash sulaymaan bni mihraan can abi صaalix الsamaan dakwan can abi hurayra radi allahu tacala canhu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh ali wasalam man tawada'a ruux weyse qaata oo faaxsana alwuduu'a weyseqaad ka wanaajiya uma intaa kadib ata ljumucata salaada jumcada yimaada rag iyo dumarkuu dooniba ha noqdee oo fastamaca khudbadii dhegaysta waansata dhag raariciyo dhaqdhaqaaqa joogjoojiya ufira lahu waa loo dhaafayaa maa baynahu asaga inta ka dhaxaysa maalinka ayada ah iyo wa bayna aljumacati jumcada kale inta laga gaadhayo wa ziyaada ayaami iyo saddex maalmoodoo dheerana waa lagu darayayo dembidhaafkay ku jiraan wa fadla marka tanaa marka ku fasiraysa waman masa alxasa quruuraxa iyo tamuuxa iyo niiska ruuxii tataabta ama goosha ku ciyaara ama cawska faraha la gala faqad laqaa ninkaa isagoo cantarabaqash buu la yimido hadal aan fiicinayn buu la yimid maxaa yeele hadal wuxuu samaynayay buu keenayaa maxaa yeele markaad hadashada ruxka la hadasho khudbaddii baad ka mashquulaysaa markaad ku madadaalashad eh, ku daahda shay kale nafsa shay gacantaadu meeshay aaduu maskaxdaadu iyo dhegtaadu la jirtaa waa isku mid marka waman masa alxasa faqad laqa laqu buu la yimid wahuwa alfuxshu aw asayi aw alhujru min alqowm falkina marka sidaasuu noqday maxaa tiri sheekhayn tusbix waa nafsa shay tusbix waa nafsa shay weliba hadda midkan reer magaalkee iskasii daree la moodayo inuu tusbaxan xaggana ama gacanta lagu wado yaaba u aafa badanba midkaa la iska ilaaliyo oo idiin qarinaya kiinni madoobaa iyo yusturkaabaa dhaamaba midkan asaga hawlo kalu wata oo lagu faantamahayaa waa kala nuc duwan yahay waa kala quruxsan yahay oo warka hore aan tusbaxa ku haysanayba waxaa la moodaya inuusan asagu qabin oo quman yahay oo waa u nafsa shay tusbixi horead ku haysateen suufiyada iyo kan adduunka aad bilowda wahaabiya waa isku xugo wax u dhexeeya ma jiro bidaarsido ba idinku gashaa iska ilaaliya bidco weeye waa bidco ayib cabdulahi wuxuu leeya yaasiin baabu wataa la qabto oo fartu ku fiiqahaya almuhim sidaasu wey baabu salaati اljumucati xiina tazuulu الshamsu wuxuu baab yahay salaat اljumuca xiina tazuulu الshamsu wuxuu cabdulahi xamari kaa raba adaa garanaya yaasiin ummaddoo dhan way wataan wax adiga kugu maagay ma garanin salaada jumcadu waxay gelaysaa xiina wakhtigii tazuulu ay weecato ashamsu qoraxdu baabkan imaamku wuxuu ka rabaa inuu ku keeno salaada jumcada xilligee la tukan waqtu salaati اljumucati buu ka hadlaya imaamku axaadiiii baabka ku saabsanid buu rabaa inuu dilaandiliyo biasaniidiha sixaax marka aw saxiixa waqt اljumca jumcada salaada jumcadu wakhtigeedu goormuu galaa masalena waa khilaafi midna waa ijmaaci midda ijmaca waa maxay salaada jumcadu wakhtigeedu khilaaf baa ka taagay intayna u gedan midka ijmaaci waa maxay xilligii duhur uu geli jiray haddii jumca la tukado inay asaxday oo wakhtigaa waqtuljumca uu yahay oo lagu habsaday muran ma laha oo goormuu duhur galaa qoraxdu markay ka weecato bartamaha cirka oy galbeed aaddo ile qorxu bari bay ka timaada galbeedna waa aaddaa marka intay bartamaha ka dhaqaaqdo galbeed ayay aaddo oo bacda zawaala haddii jumco la tukado ama khudbadii xilligaa la bilaabo khudbadan inay asaxday oo jumcada ay asaxday wax muran ka qaba ahlulqibluhu ma jiraan masalada khilaafiga ayagu xubinka labaada waxaa weeye ma la tukan karaa jumco qabla zawaal barqinkii ma loo dhigan karaa xilligan aanu dhaqaanno maalan salaadda barqinka aynu tukanno saddex saac ama sagaalka aroornimo afarta aroornimo tobanka waad idinku shuu tiraadaan baan filhayaa wixii duhur ka horeeya oo qorax intaysan weecanin lix saac oo duhur wixii ka horreeya ma la tukan karaa masala khilaafiya sida ka sugan sayidina abibakar cumar cuثmaan caliy ibn mascuud camaar ibnu yaasir cam bn nucmaan ibnu bashiir jamaaca min asaxaaba salaada jumcada waa la tukan karaa xilliga barqinka ah bal waxaa la tukan karaa xilliga ciidda aynu tukanno ciid اlfitri wa ciid اladxى maxaa leeya jumcadu waa ciid اlusbuuc ciid اlfitriga iyo ciid اladxana waa ciid الsana caطaa ibn barabax iyo taawus ibn kaysan iyo mujaahid waxay soo guuriyeen salafku waxay dhihi jireen ciid lama tukado ilaa fii أwal الnahaar ilaa duxan iyagu waxaybay leeyihiinba jumcada in xilliga duhuuroo kale lagu beego salaf maanaan ka soo gaadhin saxaabiya taabiciintood waxaanu ka soo gaadhnay inay tukadaan ciidda jumcada barqin idan masalada waa masala khilaafiya a'immada afarta ah waxaa ku tegay sida ayada axmed bn xambal abu cabdillaah imaam ahli sunna waxaa ku raacay sandu rahuya jamaaca min min ataabiciin baana uga horeeyey masalo marka masala sidaa awey masale khilaafiya iyo masala ijmaaciya qolyaha marka qaba jumcadu inaysan asaxaynin qabla zawaal inaan laga hormarin karin xilliga duhur qolyaha qaba madhabkoodu ma tabar badno waa ra'yu jumhuur ahlicilm waa ra'yu jumhuur waxay ku qasban yihiin axaadiis axyaanka ku timid inay awilaan waxay ku qasban yihiin inay sinsaaro xoog badan oo ta'wiiliya tafsiira ku dhuftaan aaaar sariixa ah in saxaabadu ay tukan jireen jumcada qabla zawaad oo abubakar ka sugan oo sayidina cumar ka sugan oo cumaan ka sugan oo ibn mascuud ka sugan oo caliyi ka sugan oo camni xurayd ka sugan oo jamaaca min ahlicilmi ka sugan min ataabiciin ninka qaba marka asagu jumcadu qabla الzawaala waa la tugan karaa bacda الzawaala waa la tugan karaa oo ma bahanayo adiladaa inuu mid awilo kulligeedu wuxuu le waa cadaraash wاlcayn waa nabad iyo caano waa subag iyo malab asamn wاlcasal way bannaantahay waa ciido qabla zawaal in la tukado way bannaantahay in la tukado bacda الzawaal oo nabigaaba in badan bacda zawal tukaday oo saxaabo badan baa tukatay hawshu marka halkaasay maraysaa axaadiiibu marka daldalaya imaamku alraajix waa max min xayu daliil jumcadu waa ciid waxay asaxaysaa in la tukado qabla zawaal waktulkaraahiya markaynu ka baxno oo qoraxdu ay dheeraato oo xilligii ciidulfitri la tukan jiray ama ciiduladaa la tukan jiray ilaa qoraxdu ka weecanayso ama ay weecataba intuba waa la tukan karaa saxaabadu ayadu sidaa wax khilaafsanba ma jiro war damboo ka yimid oo aimadu ku dagaalameen way madaahibtu ay ku dagaalameen axaadiidta markaynu gaadhno maxaa nabiga u badnaa calayhi salaatu wasalaam nabiga waxaa u badnaa in uu tukado jumcada bacda azawaal ayaa u badnayd anasna wuxuu soo guuriyey in mararka qaarkood nabigu uu tukan jiray qabla azawaal bukhaari baana xadiidka wariya qolyaha qaba jumcada waa la tugan karaa qabla zawal baana daliishada bukhaarina wuu awilaa jumhuurtu la socda isagu wuxuu yidhaahdaa xadiidka waa awilan yahay bacda zawal baa laga wada idan ninka madhabkiisu aduladoo dhanba ay jamcinaya ee xadiid daahirkiisa aan ka leexinaynin ee mid walba meeshiisa dhigaya iyo ninka axaadiista qaarkood luqunjubaadhaya lituwaafiqa madhabahu kee idinla roon wadaadda allow ninka adiladu wabihi tajtamicu اladila bn rajab abu cabdilaahi meeshuu maro waxaa weeye iska ogow weliga waaclamu اla'imati biaahaari الsaxaabati wاtaabiciin abu cabdilaahi axmed bn xambal الshaybaani haddaad aragta masale fiqi oo meel u taagan yahay ibnu taymiya isagu wuxuu yidhi lama hayo axmed masalo uu fitwooday ilaa waqad qaala qablahu taabiciin aw saxaabiyu riwaayaadkiisuna waxay iskhilaafaan buu idhi oo kula meel dhigaa mutaabacata libacdi الtaabiciina aw الصaxaaba mar bood su-aal weydiin wuxuu kuu fadwoonaya ra'yiga abu hurayra marna wuxuu ku fadwoon ra'yiga ibni cabaas mar wuxuu kuu fadwoonayaa ra'yiga cali mar cumar buu fiilada kuu gelin mar wuxuu kuu gelinayaa anas mar wuxuu kuu gelinaya cabdullahi bni cumar fatakhtalifu الriwaayaatu can axmed bixasabi اkhtilaafi الriwaayaati can الصaxaabati wالtaabiciin hawshaa marka waynu tilmaami doonaa bal aan horta dareerina axaadiista kale hawsha marka isku ogaada qolyahan marka caamada ee soomaaliyada ee shaaficiyada ee saacadda iskaga dheggan ee imaamku hadduu wax yarba ka hormaro kowda ka hormara dagaalamaya waa iska caamo aan masaale la soconin in la fahansiiyey u baahan tahay masjidkan bilaal masjid sunna lagu yaqaano weeye imaamka waxaan ka codsanaynaa jumcada soo socota in la tukado qabla zawaal qabla الzawaal ya taa annagaa ka tashanayna adugu madoogaashaad noo wadaa وxadثna شheekh xuseen arbiciin wax dhibaya ma dhexeeya waa la kaftabahaya وxadana abubakr بn abi shaybata وإسxaaq بn ibrahim qaala abubakr بn abi shayba wuxuu yidhi xadana yaxya bnu aadam qaala xadana xasan ibn cayaash xasan bn cayaash waa abu bakr bn cayaash walaalkii wey can jacfar bn moxamed الصaadiq jacfar asaad ninka la odhan jiray ahlubeytka ahaa can abi abihi maxamed bn caliy albaaqir can jabni cabdillahi alansaari qaala wuxuu uhi saxaabiga kunaa nusalli maca rasuulilah rsulka baan la tukan jiray uma narjicu jamcadii baan ka soo laaban jiray fa nuriixu markaasaan u nasin jiray ama aan foofin jiray nawaadixanaa geelayga awrtayada nafsa shay xadiidkan waxay u deliishadaan qolyaha qaba jumcadu waxaa la tukan qabla zawlk asagay deliishanaya ta'wiilka uu awilay taabiciga wariye xadiidka waa masale kalay dheheen maxaa yeelay xoolaha gurmo la foofiyaa nis hore nis la foofiyaa qole wuxuu dhe maya fanuriixu waxaa loo saaka la shaqo geliye beeraha waraabinaysay ceelka ka soo dhaaminayay ila nawaadixu waa jamcu naadixin waana awrta lagu dhaansada biyaha dhaamiye raradii baan ka dhigi jiray markaasaan sii dayn jira laga wada nin meel ku dhuftay fanuriixu markaas u raaxayn jiroon heryada ka dhigi jiray ama fanuriixu waan soofin jiray ama foofin jira wey nawaadixana awrtayda aan biyaha ku dhaansanno qaala xasan wuxuu yidhi xasan bna cayaash faqultu lijacfar waxaan ku idhi jacfar asaadiq taabici ma aha jacfar asaadiq taabici maaha la socda waan khalda marka hore fi ayi saacatin aabbihi baa taabici ah fi ayi saacatin tilka waa min atbaaci taabiciin fi ayi saacatin tilka xilliga aad awrta foofin jirteen ama aad heryada ka dhigi jirteen u nasan jirteen goormay ahayd qaala wuxuu idhi zawaal ashamsi qoraxda markay zuusho zawaal ashamsi idan laftirkiisu xadiidku wuxuu tusahayaa markay saxaabadu ka soo baxeen jumcada ee awrta ay foofinayaanba waxay tahay bacda zawaali shams waxaa dhici karta marka in iyo khudbadiiba la tukaday qabla zawaal xiina zawaal shams ayb وxadثnي القاسم بن زكريا xadثna khالد بن مخلد xا وxadثnي cبدالله بن عبدالرحمن الداrمي xadثna يحيى بن xسان قاala جamيiعا labadaa wadaad khالد iyo يحيى بن xسان xadثna سليم بن بلال عن جعفر الصادق عن أبيه أنه سأل جاب بن cabdالله الأنساaري weydiiyey متى كان رsuل الله يصلي rasuulku goormuu tukan jiray aljumcata salaada jumcada ah qaala wuxuu uhi kaana yusalli nabigu waana tujin jiray jumcada intuu khudbayu noo tujin jiray uma nadhabu waxaanu aadi jiray ilaa jimailna awrtayadii jamcu jamal fanuriixuha markaasaan foofin jiray ama aan u nasin jiray ilaa saako dhan bay zaada cabdulaahi wuxuu ku daray cabdullah bn abdiraxmaan addarimi saaxibu sunan abu muxamed fii xadiii wuxuu ku daray xiina tazuulu shams uma nadhabu ila jima fanurux xiina tazuulu shams qoraxda markay weecato ayaanu foofin jiray awrta ama u nasin jiray yacnii jimaashana wuxuu ka wadaa annawaadixa jamcu naadixin waa awrtii biyaha lagu dhaansanayay وxadثna cبدالله بن مسلمة بن قعنب ويحيى بن يحيى وعلي بن xجر السعدي قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخران labada wadaadkana waxay yidhaahdeen xadaثna cabdالعaزيiز بن أبي xاaزم عن أبي أبي أبو xاaزم عن سهل بن سعد الساعدي قال ma kuna نقيل ma aanan qayluusan jirin maana qayluusaduna cinda ah, alcarab waa qabla zawaal lam yakhtalifu ana alqaa'ilata waa wakta duxa ahlulisaan iyo carab iskumaysa khilaafin qayluushu in la qayluushado waa qabla zawaal soomaalidu waagay qumarayd ama remiga lahaa ama rilituuleedka lahaa ama ardadaynan qur-aanka aan baran jirin waxaana la seexin jiray intaan duhurka la gaadhin maahayn waad garanaysaa lakin idinku hoshan buug baad qur ku barateen idinkaa loox ba yaqaana maa kunaa naqilu ma aanan qayluushan jirin walaa nataqadaa ma aanan qadarin jirin ama maanan quraacan jirin ila bacda aljumca qadana goormaa lala yimaadaa alhadaa waa maxay qaduhu hmm. waa wixii qabla zawaal dhaca weeye bacda zawaal wdha la yidhaahdaa xadiidka haddaa idin baabi'inaya meero badan buu idinka soo qayluushadii iyo qadihiiba maa kunaa naqilu ma aanan qayluushan jirin walaa nataqadaa ma aanan qadayn jirin ilaa bacda aljumucati jumcada kadib u mooyeen zaada bnu xujr cali wuxuu ku daray ibnu xujr fii cahdi xilliga rasuulka ilaahi maa kunaa naqiilu walaa nataqadaa ila bacda aljumucati fii cahdi rasuulilah xilliga subana calayh salaatu wasalaam axaadiista daahirkoodo dhan way awalayaan jumhuurtu ansaarada aydiin soo sheega ku dhufanayaan waxaadana yaxya bnu yaxya wa isxaaq bnu ibraahim qaalaa wax nas oo marka keenaya inaan qabla zawaal la tukan karinna ma jiro waxa u badan la hayo saxaabi baa tukaday bacda zawaal nabigaa tukaday bacda zawaal wey falkaani wuxuu diidaya qabla zawaal ma diidayo alqiyaas ljumcati cala salawaat waa qiyaas maca alfaariq waxaa lagu yidhi waaba ciide maxaa iska khuseeya waaba ragcataan khudba ka horayso howlo gaara leh axkaam gaara leh maxaa iska shabaha ama waa qiyaas maca الnas في مقابلة الناس وفاسد الاعتبار على يتحو حدنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع بن الجراح عن يعلى بن الحارث المحاربي عن إياس بن سلمة الأكوع عن أبي أبيه سلمة رضي الله تعالى عنه قال وحور الصحابي قاس كنا نجمع مع رسول الله كنا نجمع وحان جمعنا نبي لتو كان نجمع أي نصلي معه الجمعة نبي قال لجمع عيسين جري إذا زالت الشمس قرحة markay weecato ثuma intaa kadib narjicu waan soo laaban jiray oo jumcadii baan ka soo laabanayna natatabacu lfay annagoo hooska raadsanay ila waa xilli kulul hooskii yaraa guryaha ka faafay ee guryaha ka baxay baana ku cararaya kulaylka cagubyada lagaga cararaya idan xadiidkan wuxuu caddaynayaa inuu nabigu tukaday bacda الzawaal bacda الzawaal xadiidkii bukhaari ama xadiidka anas kunaa nubakiru biاljumca kunaa nubakiru biاljumca wanaqilu bacda اljumca xadiidkay daliishadeen qolyihii kale atabkiir waa maxay tabkiir goormuu dhacaa tabkiir hal sac maahe waxaad adoo niska hore iska dheh aroorta hore kunaa nubakiru biاljumucati wanaqilu bacda اljumca waan ku jarmaadi jiray jumcada waxaanan seexan jiray oon qaylushan jiray bacda اljumuca لأن التبكير والقائلة لا تكون إجماعا إلا, بعد إلا قبل الزوال إجماع أهل اللغة واللسان والسداء نسك قرآن كان نسك النبي محمد iyo qur-aankana maxaa lagu fasiraya haddaan rasuulku fasirin luqada loola laabanaya curfi lagu fasira haddaan lahayn ii sheeg curfi sharciga ama istilaax hadduusan jirin luqada loo laabanaya idan curfa lisaaniga iyo mafhuumka luqada waxay keenayaan ana الtabkiira wاlqaa'ilata laa yakuunaani ila qabla الزawaal وxadثna إسحاaq بن إبراهيم الحndر أخبرna هiشام بن عبد الملك xadثna يعلم بن xاrث عن إyاس بن سلم بن الأكوع عن أبيه قاaل كuنa نصلي mعa رasuuل اللahi الجuمعة rasuulka ilah baana jumcada la tukan jiray fanarjicu waan soo laaban jiray wamaa najidu lilxiiطaani fayan asagana idin baabi'inaya xadiidka haddaad maraysaan baa laftiisa xujo idinku ah nabigaan jumcada la tukan jiray markaasaanu jumcada ka soo dareeri jiray wamaa najidu lilxiiطaani annagoon derbiyada iyo guryaha aan u helaynin fayan hoos nastadilu bihi aan hoos istaagno qoraxda kaga gabanno iyo caagubyada alm xadii meeshu waxaa ku yimid aad u khataroo nin uu loodhan jira cabdulahi bnu siidaan uu warinayo oo lagu dagaalamay axmed bin xambal iyo bukhaari iyo ibnu mundir bafood isu geliyey ninkaad rajaxaysaa idinka idinta allaa ayib cabdulahi bnu siidaan waa nin taabici oo jabala ee nabi maxamedna nool ku soo gaadhay walam yalqa adraka الnabiya walam yalqa ya jumcadaan kala qayb galay sayidina abubakar baan la tukaday jumcadii khudbadiiyo salaadiba qabla nisfi nahaar qabla nisfi nahaar maalinkii barhkiisa oon la gaadhinba bimacnaa shan saac afar saac xilligaa u taqaanaan barqin baan la tukaday uma cumar baan khudba la tukaday sayidina abubakar sayidina cumar wاlqaa'ilu yaquul intasafa الnahaar abubakr maxaa la tukaday qabla nisfi الnahaar shaykhu اlislaam ibnu taymiya wuxuu yidhaahdaa laa yuujad liabi bakr اجtihaadun khaalafa fiihi sunnatan wahada miiza lam taqac ligayrihi min alkhulafaaءi wاlأئma sayidina abubakr الsidiiq ijtihaad iyo fal iyo qowl iyo go'aan diineed uu leeyahay ma jiro oo khilaafsan sunno meesha a'immada kale abubakr cumar iyo cuثmaan iyo caliy iyo ijtihaad la helhayo khaalafuu fiihi bacd الsunan ijtihaadan laa tacamudan wahada waa miiza lam taqac wamanqaba lam taqac ligayri min alkhulafaa goormuu tukaday sayidina abubakar qabla nisfi الnahaar ummadoo dhan baa ansaar iyo muhaajiriin baa la tukaday cumarna waxaan la tukaday buu i khudbadii uu ka baxay iyo jumcadii dhammeeyey wاlqaa'ilu yaquul intasafa nahaar idan muxuu tukaday isaguna qabla zawaal buu tukaday khudbadii jumcadii wuxuu ka baxay buui walqaa'ilu yaquul uu is odhanayo talow maalinkii ma kala barhmo lix sac ma la gaadhay mise maya haddii imaamku uu khudbada iyo salaada idin geliyo lix saac iyo afartan iyo shan daqiiqana qoliyaa salaadda ka baxeen ama istaagi imaamku muxuu leehay maanta waa la degdegay saacad baaso wax idiin xidha aana garanaynin baad la soo boodaysa hadda qoraxda fiirin maayaan tan baasaa laleehay wakhtiga ma isbedelay xaggee la marayaa qoraxda ma bartamay martaa eh, maalmahan mise gees bay martaa laisma weydiinayo baaluu jayna noo xidhay oo inuu yidhi saacatu alfajar weeye iyo maxay ahayd casri iyo xaramayn <laughs> baad la boodaysaa hawl kale wmaca cumaan sayidina cumaan baa khudba la tukada iyo eh, jumcadii wاlqaa'ilu yaquul maala nahaar wاlqaa'ilu yaquul maal الnahaar salaaddii waxaan ka baxnay asagoo is odhanaya ruuxa fiiriya show qoraxdi tolow ma weecatay ama way weecatay idan cumar hawshiis waa maxay waa qabla الzawaal waa qabla الzawaal afar saddexdaad khaliif abu bakar cumar cumaan baa intaa la tukaday buuri famaa ra'aytu axada caaba dalika walaa ankarah saxaabi ama taabici qoonsaday abubakar falkiis ama cumar qoonsaday ama cumaan qoonsaday ma arag qabla zawaal wa bacda zawaal axaadiitaas xadiidka asagaa wakiic baa wariyey fi kitaabi sala uu leeyahay ibn abi shayb fi musanaf abdirazaq fi musanaf abubakr aram iyo dara qudni wاstadla bihi imaam axmed waxtaja bihi wاctamada calayh ibn rajab wuxu hi isnaduhu jayid wax ka hadlay lama oon bukhaari ka ahayn bukhaarina waa un lagu awili mooyeen xataa kuma cadda hadalkiisu ibn rajab baa la fulay mooye anugu ooma arka kitaabkiisa الtaarikh الكabiir ayuu wadaadkan cabdالlahi بnu sidan الtaabiciي الjaliil اladي أdraka النabiy ayuu keenay markaas wuxuu yidhi walaa yutaabacu calى xadiiihi walaa yutaabacu calى xadiiihi ibn rajab wuxuu le waxaan u malaynaya inuu u wado xadiidkan dheer leannu xadidku ku caanbaxay waa xadiidkan ninka taabiciga ah inuu xadiikan bukhaari ka wado baan u malayn buui ibnu mundir baa awsadka wuxuu ihi walaa yahbutu xadiiuhu haada aarkan ma sugnaanayo rajab wuxuu yidhi ibnmundir warkiis macnaa ma laho wuxuu taqliidinayaa bukhaari buu taqliidinayaa axmedi waxaad ku soo hadhay bukhaari biijmac ahli اlcilmi ana axmed baa acraf birijaali min albukhaari axad a'immada ka yaqaana axmed rijaasha funuun kaloo lagaga fiican yaha waa jira ama macrifaة الrijaal laa siyama الtaabiciin ninku gaadha ma jiro walidalika wuxuu yidhi ibn rajab markuu hawsha ka hadlayay وأxmadu أcrafu bالrijaali min kuli man takalama fi hada الxadiiث waqad istadla bih واctamada calayh waad fahanteen ibn rajab warkiisa waa taqaanaan waa nin loo geli kara ma aha calى طariiqaة الslf buuna ku hadlaa fiqhan وxadiiثan وnaqdan وأحمد أعرف بالرجاaل من كل maن تكلم في hذا الحadيiث وقad اsتدل به واcتمد عليه wuu diidan yahay inuu dhaho wuu afgabaadsanaya bukhaarي inuu kuliduu diidan yahay lakin wxuu ku siiye qaacida guud ood ku garanaysa bukhaarي in laga tegey oo أحmed uusan fooda gelin karin taas waa iska xaqiiqo intaa waxaa dheer taaبica wuxuu yidhi iبن mascuud baa na tujiyey kuufa jumcada duxan sallaa bina الجumcata duxan wayna ka sugan tahay ninka la yidhaahdo sayidina mucaawiya asaguna fii khilaafatihi salla lmuslimiina ljumucata duxan camaar ibnu yaasir ayaa tujiyey maruu amiir ka ahaa basre iyo aaggaas markuu salaadii ka baxay baa fakhtalafuu hal zaalat shamsu awla baa laisku maandhaafay qoraxdii ma zuusha markuu ka baxay way kadib weye idan waxaa iska cad inuu galay salaadda uu khudbadii tukaday qabla الzawaal mujaahid ibnu jabr wuxuu odhan jiray ma kaana الnaasu yusaluuna اlciida ila fi awal الnahaar xamaad ibn abi slm baa sidaa yidhi caaa baa sidaa yidhi caaa iyo taawus waxay leeyihiin jumco iyo ciidaynba salafku waxaan sooga iyagoo tukada duxan barqin tukada idan saxaabadii taabiciintii halkaasay ku dhufteen meesha uu yidhi u fiirsada hadda sharxa walam yukhaalif fi hada ila axmed bnu xambal waisxaaq nawowi waa iska jumhuuriya khayr allah siiye wuxuu u jeedaa madaahibta afartu u jeedaa markuu ka hadlaayo laakiin asaga imaamkiisa abuxasan almaawardi fi اlxaawi اlkabiir wuxuu ka soog ibn cabaas wa qaala ibn cabaas tajuuzu اljumucaةu qabla الzawaal maawardi baa soo guurinaya markaan shaaficiye ka tagnana waa madhab الصaxaabati والtaabiciin walaa mukhaalifa lahumba yaa khilaafay ma la tukan karaa jumcadii bacda zawaal ma waxaynu ka niqaashayn ee waxaanu ka naqaashaynaa ma bannaan qabla zawaal wax saxaabi oo diida laa yuujad lama hayo nabi maxamedna ma diidin saxaabana ma diidin waxay odhan waa ijmacu saxaaba idan marka taasi kusii mashquuli mayno aynu ka soconno baabu dikri اlkhudbatayni qabla اsala imaamkan hadda aniga la ballamay marka ma aqaan inuu yeeli doono in kale waa masale kale taa n iska ogaada insha allah baabu dikri اlkhudbatayni qabla الsalaaةi wma fiihima min aljalsa wuxuu baab yahay khudbada khudbada khudbataynka ka horeeya salaada jumcada salaada jumcada ka horeeya iyo wamaa fiihima min aljalsa iyo fadhiga ku jira udhexeeya khudbada koobaad iyo ta labaad ayadna waa laba masale laba xubin baan u kala jebinaynaa maxalu ijmac wa maxalu khilaaf ijmaacin waa maxalu khilaaf in jumcadu laba khudba ay leedahay waa masalatu itifaaq in ay wanaagsan tahay sunno tahay labada khudbaba inaad istaag ku khudbaysana waa maxalu ijmaac fadhi in lagu khudbay inay karaaha taho laga wanaagsan waa maxalu ijmaac waxaa laisku hayaa marka waxaa soo haray maxalu khilaafkii ma waajiba mise waa shardun lisaxat اljumca laisku hayo in istaag lagu khudbeeyo ma waajib inay sunno tahay muran malahanku idhi ninkii fadhi ku khudba inuu karaaha ku dhacay oo waxaan ficlayn la yimidna muran ma laha laakiin waxaa laysku hayaa ma ka tegey mise shardi buu ka tegey jumcadii aysan ansaxayno khudbadeeda ilaa bihi annaga shaafici maxaan qabnaa istaaggu waa shardun lisixati khudba istaag ku khudbaynin labada qayboodba khudbadaa ma asixin hada madhab الshaafici abu jacfar الطaxaawi wuxuu yihi walam yaqul bihada qabla shaafici hayruhu shaafici hortii wax yidhi ma jiru hawsha ayada waana ra'yi baail ah alkhudbatu jaalisan yowma اljumacati bidcatun taasuna kaysan bay ka sugan tahay bidcatun idan cibaadihii bidca ma kulmi karaa abadan طاوس بن kaysanba wuxuu ku leeyahay الجuلuuس عalى الmimbr يوم الجuمعaةi bidcaة waxaynu gaari doonaa kacab bnu cujra odhan doonaa nin reer banumiyo fadhi ku khudbeeyey اnظuruu maada yafcalu hada اlkhabيiث alkhabiiث khadiibkii dhamnaay ummadda buu le waa khabiiث idan saluu kama ra'aytumuunii usalli nabi maxamed weligii istaag buu ku khudbayn jiray taabiciga taawus muxuu ku uhi waa bidcatun wاlbidcatu laa tujaamicu اlcibaada shaygu waa bidco iyo allaa loogu dhowaan ma kulmi karaa aabadan shaafici marka waa loogu horeeyey haddaad un warka shardiga ka carartay waan kaa daynaynaa waxaan ku ma asaxayso ila mogtahay waxaa laga yaabaa ruux intuu lafdiga ka cararo macnaha inuu ogolaado idan wadaaddaha qaba waa sunno waxay leeyihiin khudbadii fadhi ku asaxaysaa macal karaaha waana ra'yu jumhuur ahlicilmi la socda in khudbadu ay ku asaxayso fadhi maca alkaraahati waa ra'yu jumhuur ahlicilmi waa waajib iyo waa shardi waajibkan xanaabila u badan shardigan waxaa u badan waxaa qaba shaaficiyada intaasaynu kaga tegayna shaaficina warku waa looga horey warka abu jacfar taxawir waxba kama jiraan waa difaacu madhabkiisa difaac ilaa xanafiya qabto fadhi baa lagu khudbayn karaa yaa u horreeyoo bilaabay in fadhi lagu khudbeeyo ruuxuu u horreeye bilaabay fadhi lagu khudbeeyo sayidina cumaan bni cafaan buu ahaa asaguna waxaa u geeyey cudurdaar oo saxaabadu way caddeeyeen waagii dambe uu waayeelay ee uu duqoobay wuu xamili waayey inuu istaag ku khudbeeyo khudbu istaag ku bilaabi jiray isagoo khudbadda dhexda wada iyo neeftu qaban oo laleemu yeeshay imaamku waa waa yeelay badan baa qabtay markaasuu fadhiisan jiray markuu neef tirto yuu haddana khudbadii wada jiray istaag buu ku sii wadayaa intuu fadhiya ma khudbayn jirin haddana khudbadda qabanaysa neeftii iyo culayska wuu fadhiisanaya yar daaltiran neefta haddana waa istaagi jiray idan lama odhan karaa siduu sidina cutmaan wuxuu ku khudbeeyey fadhi wuxuu leeyihi keliya khudbadii oo socota inuu kala goyo uu fadhiisto suu u neeftirto haddana uu istaago asagu meeshuu ka baxay laakiin khudbo caada ah fadhi ruux ku khudbay waxaa ugu horreeyey sayidina mucaawiya la sheegay xasan albasri baa sidaa yidhi iyo taawus bni kaysaan iyo shacbi asagoon mucudurdaar buu lahaa mise ma lahayn garan mayno waagi dambe waxaa kaga dayday ibnu zubayr cabdullah ibnu zubayr asaga laga soo gooriyaa laakiin warka taawus bnu kaysaan baa saxuu ku yidhi aljuluusu cala almimbari yowma aljumacati bidcatu ay wa mukhaalafatun liلsunnati الnabawiya wa sunnati اlkhulafaaءi الraashidiin bay khilaafsan tahay sayidina mucaawiya marka waxaan leenahay nusuusta ayaan soo gaadhin ama cudurdaar aanna ogayn ayuu lahaa laftirkiisu waa isagii cuslaaday oo hili badan yeeshay inaasaynu kaga tegayn waxadaana cubaydillahi bn cumar alqawaariyu abu kamil aljaxdariyu jamiica can khaalid ibn xaari alhujaymi qaala abu kamil wuxuu yihi xadaana khaalid bn xaari uu abtiriyeyba canna ma dhihinoo taxdiid buu caddeeyey xadaana cubaydillahi bni cumar alcumari can naafi bni cumar can ibni cumara qaal kaana rasul la sl slam yakhtubu yowma aljumucati maalinkii jumcu nabigu khudbayn jiray qaa'iman isagoo taagan uma yjlisu waa fadhiisan jiray juluuskii bayna khudbatayn ahaa uma yaquum mar labaad badana istaagi jiroo khudbayn jiray qaala wuxuu ihi kamaa tafcaluuna اlyowm sidaad maanta yeeshaanoo khudbadiinnu ay sameeyaan khudbo horuu khudbayn jiray isagoo taaganoo jooga haddana wuu fadhiisan jiray khudbo labaad buu ku laaban jiray xadana yaya bnu yaya waxasn bn rabiic وأبوبكر بن شيبة قال يحيى wuxuu yihi أخبرنا qolyaha kalena وقال آخران xadثنا أبوالأحوى سلام بن سليم الحنفي عن سلم بن حر عن جابر بن سمر رضي الله تعالى عنه قال كانت للنبي nabiga waxa u ahaatay calayh الsalaaة wasalaam khudbatan laba khudbo oo kala duwan yejlisu baynahuma inta ka dhaxaysana uu fadhiisan jiray muxuu qaban jiray khudbadaasi yaqra'u اlqur'an qur'aan buu nabigu akhrinayaa wayudakiru الnaasa dadkan ilaahay buu xusuusin jiro waa wacdin jiro waa waanin jiray idan jumhuur ahlicilm waxay qabaan khudbadu ma ansaxayso ilaa bikhubatayn ilaa bikhubatayn ayb jumcaduna ma ansaxayso ilaa bikhubatin maalig iyo ardaygiisaa laga soo guuriyaa inay dhaheen jumcadu way ansaxaysaa bilaa khudbo haddaan ragcataynka khudbada tukanno oon la khubaynin oo jumcada tukanno cafwan oon la khudbaynin dhib ma laha yidhaahdeen dhibka ugu weyn baa ku jira waa mukhaalaa للسنة صلوا كما رأيتموني أصلي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد سنكا لغا دفنيا waliba baabulcibaada marka la marayo waa khatar haddi mucaamalaadkaba tafsiil la geliyaa laakiin marka baabulcibaada la marahayo nabiga ariiqiisi ninkii khilaafo uu joogtay salaadiisii haddee warbaa gelaya mana asaxayso hal suurad khudbadeeda hal suurad ma ka dhigi karaa oo aan war kala sheegin dadka meesha fadhiya hadday tafsiirka yaqaanaan haa dadka meesha fadhiya hadday tafsiirka wax ka garan hayaan ama carabi yaqaanaan suurat اlwaaqica ku dul akhri suuratu qaaf ka sii daa suuraة اlqiyaama suuraة الtakwiir idan kugu filan qumuu lisaatkum nimanka dambana maca salaama ya soomaalidu marka boqolkiiba siddeean qur-aanka tafsiirkiisa way yaqaanaan aayadahaad akhrinaysa way fahmaayaan soo sidaa ma aha ayb xaggeen marayay xadaana yaxya bnu yaxya qaala suhayl bn mucaawiya cafan aljucfi can simaak ibni xarb oo markaa mulaxus buu mutaabacaynaya qaala wuxuu yihi anba'anii jaabir bnu samura wuxuu ii sheegay oo ii tabiyey anna rasul sal slam kaana yakhtubu qaa'iman nabigu inuu istaag ku khudba akhriyi jiray yakhtubu qaa'iman uma yejlisu waa fadhiisan jiray uma yaquum haddana waa joogsan jiray fayakhtubu qaa'iman istaag buu haddana ku khudbayn jiray faman naba'aka ruuxii kuu sheega buu faman naba'aka ay akhbaraka ruuxii kuu sheega annahu kaana yakhطubu jaalisan uu nabigu fadhi ku khudbayn jiray waagii dambey reer bani umaya bilaabeen xataa cumar cabdicaiis intuusan sunnada baranin fadhi ku khudbayn jiray markuu waaliga ah joogay annahu kaana yakhطubu jaalisan nabigu inuu ku khudba ninka kugu sheega faqad kadaba nabigu ku been sheegta ama been buu sheegay faqad wallaahi allaan ku dhaartaye sallaytu macah nabigu waxaan la tukaday adaan jaabin ahay aara wax ka fara badan min alfay salaad laba kun oo salaadood salaadaha shanta u jeeda saxaabigu jumca uma jeedo laba kun oo salaadood ayaa nabiga la tukaday weligayna ma arag isagoo jumco fadhi ku khudbaynaya ninka marka kuu sheega bidcadaasi iska ilaali wey shuruuda badan marka fadhiga istaag in lagu khudbeeyo salafku taabiciin fara badan iyo saxaabo fara badanoo la weydiiyey nebi maxamed ma istaag buu ku khudbayn jiray mise fadhi waagi dambe waxay dhihi jireen qur-aanka ma taqaanaaha wa tarakuuka qaa'iman maada akhrin miya waidaa ra'w tijaaratan aw lahwan infaduu ilayha wa tarakuuka qaa'iman jaalisan miyaa la yidhi qur-aanka soo akhrisay dhihi jireen maxaad anaga noo weydiiy wa tarakuuka qaa'iman adoo taaganoo khudbaynaya nabigu marka istaagbu aayaddaas u daliishan jiray intaan la gaadhinba axaadiistan kale aan la gaadhin warka badanee marka kale shuruudda badanee shaafici sheegto haddaan taqwo la sheegin khudbadaa ma asixin hadaan nabiga lagu saliyin khudbadaa ma asixin aayad qur-aan haddaan la sheegin khudbadaa ma asixin alaabtaasi daliil badan ma laha iyadu badan ma laha haddaan xadii daldano nabiga ka sugan ilaahay ummadda ku waaniyo maxaa dhiba ku jira shuruuddan waa in xamdale yimaado oo lala yimaado shuruuddaasi way wanaagsan tahay waa khayr nabiga ha lagu salliyo taqwada ha la isfaro ilaahay lagu xamdiyo aayad qur'aan ha la sheego waa dhagdhagoo ma xumo waa sunno fiican ha la yidhaahdo waa loo baahanya laakiin shardi weeye khadiibkii ka tagana khudbadiisa ma asixin maxay u baahan tahay daliil shaaficiyana ma hayaan shaaficiyana ma hayaan hawshaa la socda yaan lagu khaldami qolyaha ka sii daray ee yidhi alxamdulilah basaaba khudba iska noqon karta assalaamu calaykum may maqlaysaan ilaahay ka cabsada wa aqim الsalaa eegaa turkooda hawl way ka sii dareen qolyaha halkaa allah maraya bacd اlfuqahaa khadiibkaa soo istaago markuu salaamahaa ayuha الnaas ittaquu اllah waltadu nafsu maa qadama laqad waaqim الsalaa yakfi bay leeyihiin alxamdu lilah wالsalaaةu wالsalaam calى rasuuli اllah waaqim الsalaa alxamdu lilahi tasbiixi iyo xoog in qajac laga siiyo indhaha lagugu soo taga basa kugu filan bay ku leeyihin maqsuudka khudbadoo dhan bay nimankaa ku ciyaareen baasha in la dhuushaysin shaaficidana ma fiicno sida wadaada asxaabu ra'yina waa laga wanaagsan yahay baabu qowlihi tacala waidaa ra'w tijaaratan aw lahwan faduu ilahi noo joogo allah subxaana wa tacala aclam